tafaruq ashurakaa can shariikihim waxaan soo marnay ood ogeydeen in aan habka caqdiga iyo heshiiska ay u galaan dadka wax kala kiraysani amaba dhul iyo isku kiraysani iyo xoog ku kala bedelani shaqo iyo raasumaal amaba kaash ha noqoto ama ha noqoto dhul ama ha noqoto lacag lisku darsaday xitaa oo sharikadii sharikati cinaanka ahayd iyo sharikati mufaawada ayaan soo marnay iyo sharikat اlabdaan caaw halkan waxaan gelina insha allahu tabaaraka watacaala baab amaba caqdi iyo heshiis cusub oo ah shirkadii shirkadihii la dhisaayey markay kala tegayaan oy kala guurayaan sida loo heshiini iyo qoraalka la samayni baabu tafaruqi الshurakaa'i can sharikihim hada maxalu bayaanihi huna maxalu bayaanihi baabu tafaruqu shurakaai dadka shurakada ah oo muxuu ahaa shirkadda ahaa kala tagooda can shariikihim shirkadoodii iyo shirkanimadoodii inay waxaa weeyaan ka kala tagaan amaba qof shariigoodii ah ay ka tagaan haaliban shirkadii bay ka tagayaan weyaan tafaruqu shurakaa can shariikihim shirkadoodii inay kala diraan ay kala tagaan wixii kusoo arooriyo baabkan u baabay xadiidka amaba eh, caqdigaas ayaa halkaan aan ka gelaynada waxaa marka loo qoray habkan soo socdo hada kitaabu katabahu fulaanu wafulaanu wafulaanu wafulaanu baynahu waaqara kula waaxidi minhum likuli waaxidi min asxaabihi almusamayni macahu fii hada kitaab bijamiici ma fiihi min iati minhu bijamiici ma fiihi fii sixati minhu wajawaazi amrin anahu jarat baynana mucaamalaat ila aakhiri alcaqdi wuxuu leeyahay haadaa kanayto qoraalkii ayaa saa lagu qori kitaabu waa kitaab katabahu u qoray fulaanu hebel iyo fulaanu hebel iyo fulaanu hebel iyo fulaanu hebel shirkadii aan soo marnay oo afarta qof ka dhexaysay oo kale marka la kala diri ayaa marka kaba soqaad afartii ayaa magacooda la qori kadibna waxaa la dhihi wa aqara wuxuu qiray kullu waaxidin mid arko minhum afartaa ka mid a ah. likulli waaxidin mid kasta ayuu u qoray oo min asxaabi asxaabtiis ka mid ah ayuu u qiray almusamayn lagu magacaabay macahu isaga la jirkiisa fii hada kitaabi qoraalkan bijamiici maa shay ayuu muxuu ahaa u qiray fiihi kitaabkan iyo qololkan ku sugan fii sixatin minhu isagoo caafimaad qabo wa jawaazi amrin iyo arinkiisa ah oo fuli oo soconi uusan maxjuur ahayn amaba uusan muqma calayhi iyo majnuun iyo sabi iyo uusan ahayn amarkiis u soconi annahu shaniya jarad waxaa dareertay oo socotay oo dhacday baynana annaga dhexdanaga mucaamalaatun mucaamalooyin wada dhaqan iyo mutaajaraatun iyo ganacsiyo iyo wa cashriyatun kala iibsasho iyo buyuucun iyo beecyaal iyo wa wax isku darshasho iyo sharikatun fii amwaalin iyo maalaan isku darsannay wa fii anwaacin iyo noocyo oo min almucaamalaati mucaamalooyin iyo wada dhaqan iyo wa deymo iyo musaarafaatin sarafyaala iyo wadaa'ica wax dhiibasho iyo wa ammaanaatun wadaaicun iyo wax dhiibasho iyo wa ammaanaatun iyo wasafatiju safatiju waxaa weeyaan waa jeeg oo kale hadda booska maanta jeeg jeegag ayay wax nagu dhex mareen oo xoolihii adiga aad muxuu ahaa lagaa rabay oo inaad bixiso ahayd ayaad waraaq qof aad siinaysaa safatijda waxay leeyihiin hiya kitaabun hiya kitaabu saaxibi اlmaal liwakiilihi an yadfaca maala qardan ya'manu bihi khaطر الطariiq waxaa weeyaan ninka xoolaha iska lah ayaa qof wakiilkiisa wuxuu u qori bog ama qoraal u qori qoraalkaas wuxuu leeyahay xoolahan waxaad u dhiibtaa dayn ahaan hebel usi maxaa yeelay jidka haddii lasoo mariyo kaashka lasoo qaado ama badeecada lasoo qaado waxaa laga baqayaa in dhexdii lagu dhaca khatar uu galo kadibna waxaa weeyaan xoolihii kambala oo kale ayuu leeyahay kambala ninka joogay xoolahan sii dayn ahaan u sii anna nairobi aan ugu qaadana lianna jidkan kambale iyo halkan udhexeeyo aamin ma ahano xoolihi in lagu dhacayaa suuragalla saas ayuu muxuu ahaa taasna waxaa la yihahdaa safatiju waxaa weeyaan waraaqyahan la kala qorto ama jeeg ha noqdo amaba waxyaabahan ay eh, qoralladan caadiga ah ha noqdeeno dayn noocaas oho waraaq ku qoran kow ayaana dhex martay hay iyo mudaarabaatun iyo mudaaraba baycu mudaaraba ood ogeydeen xoolaha qof in loo dhiibo qofka kale lagu ka shaqeeyo iyo wacawaariyo wacawaari iyo wacawaariyun jamcu caariyatin weyaan iyo caariyaal iyo waduyuunun deymo iyo mu'aajaraatun ijaariyaalo oon wax kale ijaaranay iyo wamusaaracatun inaan beero isla abuuranay wa wax inaan kala kiraysannay wa inaa annaga intaasoo howl ayna dhex martay ee tanaaqadnaa waan kala guurnay waan isla burinay heshiiskanagii waan isla burinay calى اtaraadi raalli ahaasho oo mina anaga xagganaga ka ahaat jamiica dhammaanteen bima facalna wixi samaynay jamiica maa shay dhammaantii ayaan muxuu ahaa kala tuurnay oon muxuu aha kala ridnay oon ku kala tagnay kaana ahaaday baynana anaga dhexdanaga fii kuli shariikati shirkad kasta oon ahaynay kulli wixi wa kama soo qaad ayaan ka dhignay annagoo weliba raalli kuwada ah wa min kulli mukhaalaطatin iyo wax isku darsasho oo dhan oo kaanad ahaatay jarad mid socotay amaba dareertay baynana dhexdanaga fii kulli nawcin now nooc la arko oo min alamwaali xoolaha iwaan mucaamalaat wada dhaqana wa fasakhnaa waan fasaqnay oon tirtirnay daalika arrinkaas kullahu dhammaantii fii jamiici maa shay dhammaantii oo jaraa dareeray baynana anaga dhexdanaga fii jamiici alamwaaci noocyaalo iyo alasnaafi sinfiyaalo kulli wax alle wixi soo sheegnay oo dhan oo heshiis hongalnay iyo wada dhaqanna iyo howlihii kulli oo ganacsi iyo nooc walba lahaa kulli baabi'inay oo inaan waxba iskulahaynan meesha ka soo qaadnay weeyaan wa baynana wa bayanna daalika arrinkan waan cadaynay kullahu dhammaantii nawcan nawcan weliba noocnooc baanu cadaynay kira waxaa weeyaan e, ijaaraad noqotaya beec noqotaya dayn noqotaya nooc walba noqotaya noocnooc ayaan u cadaynay ooy u cad yihiin weeyaan wiiinan dhexmaray iyo waxaan kala ku kala tagnay wa camilnaa waxaan gaarnay mablaqahu makaanu gaaritaankiisa iyo wamantahahu meesha u dambeysay yacnii hawsha iyada ah meesha u dambeysay ayaan tagnay weyaan oo meel haba yaraatay maanta dhiman oy far laabantan waxba ka qabanin lama arka weeyaan wa carafnaahu waxaan u garanay calaa xaqii xaqiisa wa sidqii runtiisa oo mid walba waan ka yool gaarnay oo meesha u dambeysay wix mu'aajaraad ahay Ah, kirooyin ahaa wixii dayme ahaa wixii waxaa weeyaan mudaarabo ahaa wixii musaaraca ahaa nooc walba meesha u dambaysaan ka gaarnayo nin walba wuxuu lahaa iyo inti lagu leeyahay iyo dhan walba meel noo harsano oonan gaarin lama arka weeyaan kow fastawfaa markay xaaladda saad noqotay fastawfaa kadibna wuxuu oofsaday kullu waaxidi mid arko mina annaga naga mid afarti jamiic xaqi xaqiisoo dhan min daalika arrinkaas ayuu ka muxuu arrinkaas ajmac dhammaantiis inta aan soo sheegnay oon isku darsanay oon isla muxuu aha dhaqanay wa nin walba xaqiisii uu la wareegay khalaas uu qaatay kow wasaara wuxuu aaday fii yaddii gacantiis ayuu ahaaday nin walba wixii allahay gacanta gacantiisa ku haystaa falam yabqa sooma harin likulli waaxidin mid la arko mina annaga naga mid a qibala kulli waaxidin mid la arka xaggii oo min asxaabi asxaabtiis ka mid a almusamayni lala magacaabay macahu isaga la jirkiisa fii hada alkitaabi qoraalkan walaa qibala axadin qof xaggii bisababihi asaga sababtiisa muxuu ahaa wax kaga qaatayna uguma harin wala bismihi magaciisa xaqun xaq kuma harin weyaan wala dacwa sheegashana uma harin mana lahan o walaa alibata wax uu dalban karana ood ka dalban karana ma jirto weyaan lina kula waaxidin maxaa arrintaa u dhacday lianna kula waaxidin mid arko oo mina annaga naga mida qad istawfaa wuxuu oofsaday ood la wareegay jamiic xaqi xaqiisao muxuu sheegani muxuu ku dacwooni maya wa jamiica maa shay dhammaantii oo kaana ahaaday lahu isaga min jamiici daalika arrinkaas arrinkaas aan soo sheegin dhammaantiis oo noocyo kala duwnaa kullihi dhammaantii wuu wada qaatay oo qof haba yeelaat ay u harsan yihiin meesha lama ark intaasoo takiid oo la adkayna ama tawkiid waad arkaysaan waa la wada adkayni wa saara wuxuu ahaaday fii yadii gacantiisa muwafaran isagoo kaamil ay mukamalan isagoo kaamil ah ayaad nin walba xaqiisa gacanta ku haystaa afarteeni nin walba wixiisi waa la wareegay habay yaraatee cid saddexda ka mid ah ood mid ayaga ka mid ad ah, kule lama arko nin walba xaqiisa u haystaa intaa ma dhacday intaa marka la qoro kadib waxaa la qori aqara waxaa qiray oo saxiixay oo ogolaaday fulaanun hebel wa fulaanun hebel iyo fulaanun hebel iyo fulaan hebel wabilahi towfiiq taana waxaa weye shirkaddii marka la kala diri saasaa lagu kala dira nin walbana dhuqulkiisa gacanta laga gelinaya wabilahi towfiiq meel kasta maxkamad kasta oo taga iyo qaadi kasta oo tagay meel kasta oo istaagi labeer kasta oo taga tana hortaal intuu mari laakiin markii la kala taga haddii ayar inta un muxuu ah hoos mugdi lagu kala taga markay dhowr bilood la gaaraa midka hore wixii yaraad qaatay ay ka khasaaraan ka burburaan midna ad ilaahay cirka u mariya kadib dadkani waxay ogaayeen in shirkad ay nimanka ahaayeen kadib guriga habel adle mataqaanaan aniga waa lacagta shirkad ku hayn lacag berigi dhab waraaqdaana meesha ma taalla maxaa dhici marka ragga mxuu ahaa kale reebowa muxuu ahaa ku qayli maqadaysa ka dhici sooma laakiin waraaqda noocan haddii ay taa lamoolaa yeel bas weeyaan marka marka la kala baxaana saas marka waa la isku darsaa saas weeyaan fadal u dhiibehe aye a kaas wiina so lama adan bixin tartiib marka da maxaa lagu dhamey ma ogolaada sandull haddii marka laakiin waraaqda ay qoraan lahayd culamadaa loo hodhame masaakiinta ah sax wa haddii waraaqda aan la haynin maxaa dhici lahaa waa lasdili lahaa marka waraaqdaas waata waaya sidoo kale caqdi kalaan gelayna oo la yidhaahdo tafaruqu الزawjayni can musaawajatihima tafaruqu الزawjayni labada isqabti kale tagooda can musaawajatihima isqabitaankooda inay ku kala tagaan furitaanka caadiga maaha way isqabaan ninkii naagti ilaa an yakhaafa an laa yuqiima xuduud allah oo labadoodii isqabay oo ninka xaqiisu gudanayay ay naagtu ay soo istaagaysaa sanka ay qabsani ma ku rabo ma ku rabo ay soo istaagi war allaha allamay maya habeenna kuma arki karo maalina kuma arki karo si kasta ah, ah, muxuu aha loola hadlay si kasta qaraabo u dir kan yeel kan nag waa la kari waay haweeneyda marka meherkeeda lama siin caqdi in la qoro ayadana caqdi la yidhaahdo abdcaqd almukhaalaca khulac iyo ayada ay isku fasaysa m madaxeedii iyo xoolo kale iyo waa in la qor markaas ila ninka waa dambeed geysmala biilkii inta la rabu bixinaya idi haddii aad mxuu ahaa ciddiis usoo hooyanaya naagta ma dhibaatay wax dembi ule malah laakiin way ka soo booday insaxa tacbiir ma garat way ka soo booday ninkaan ay la soo istaagtay maba rababa waa dhacdaa la socda arintayada oo dumarka khaasatan markay walaca yihiin oo kale waxaa weeyaan waxay leeyihiin ninka hadduu jidkaas maro meeshaas kuwa qaar rag kuwa qaarna waxaa weeyaan waa inay ku dhegnaato oo oo <laughs> raara loo hayst maanta waa ina guriga dhex fadhi war alla almay shaqadhaada maya makama tagis meeshaan fadhi way ku wallacaysaa qaarna way ka wallaciyo araggiisa iyo shaydaan isku mid ay u noqonayaan soo maaha marka xaaladdaas markay noocaas dhacda mararka qaarna ayadoo wallac jirin ayaa fidno kala imaani bale kala imaani oo si kale laisu qabanaya amaba wax un adiga dhaqanka hoos ku saabsan oo ayada ay ku qancaynin ayaa meesha imaada kadibna si kastoo la yeelo tabar imaara loo waayni markay xaaladdaas noqoto waay noqona marka in meesha ay timaado alkhul waxa loo yaqaan khula ama khalaah waadna xasuusantihin oo waxaan ku soo marnay arrinta iyada ma xasuustaan kitaab kitaab aalaaq ya shee axsanta tabti camal wa atarudiina calayhi xadiiqatahu soo ma ogeyn waaye caqdigiisa loo qora marka waa ka marka qaala allahu tacala saasaa la qori qaala allahu tacaala walaa yaxilu idinma bannaan lakum adinka an taakhudu inaad ka qaadataan dumarkii mimaa hay aataytumuuhuna aad siiseen mimaa hay aataytumuuhunna mimaa xoola aataytumuuhuna aad siiseen shay-an shay inaad ka qaadataan waxaa weeyaan idinma bannaana ilaa an yakhaafa inaan labadooda ka baqaan maoyane labada isqabtay anlaa yuqiima inayna toosinin oynan mid toosan ka dhigin xuduud allah xuduudka alle fain khiftum haddii aad ka baqdaan alla yuqiima inayna oy ku soconin xuduudalla xuduudda ilaahay oo cishradii iyo wanaagii iyo howlihii u dhexeeyo ilahay amar ku bixiy caashiruuna bilmacruuf oo noo imaan doonta haddii ay ka baqaan inay arrintaas ay wadi waayaan falaa junaaha dembi ma ahayn calayhimaa eh, ah, labadooda korkooda fii maa xoola iftadat ay ku furatay ama isku furatay bihi isaga oy nafteedii iyo madaxeedii ay ku furatay dhib ma lahan xoolihii gabadha ay bixisay dhib ma lahan kadibna waxaa la qorya haadaa kanayto qoraalkan eh, kitaabun waa qoraal iyo kitaab iyo documenti katabathu katabathu ay qortay fulanatu bintu fulaan ibnu fulaan gabadhii ayaa marka caqdiga ayada magaceedaas kusoo baxaya ay qortay weyaan fii sixatin minha iyadoo caafimaad qabta oon bukin maskax iyo jirba wa jawaazi amrin amarkeedana uu soconi lifulaan ibnu fulaan ibnu fulaan ninkeedii waa hebel oo in hebel in hebela ay u qortay inii aniga gabadha hadlay marka kunta waxaan ahay zawjatan haweeney ixas laka adig ayaan ku ahaa zawjo ayaan ku ahaa wa kunta waxaad ahayd dakhalta mid ii gala bi aniga oo fa afdayta ilaya waad i gaartay oo waxaa weeyaan waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin waa aan wada dhaqanay weeyaan ninaag wii isugu dhaqan jireen isugu dhaqanay uma kadibna inii ani karihtu waxaan nacay suxbataka inaan kula jiro saaxiibnimadaada iyo xaasnimadaada ayaan nacay sankaan kaa qabsaday weeyaan waxbabtu waxaan jeclaaday mufaaraqataka inaan kaa tago oon ku faaruqo can hayri idraarin dhibid eyrkeed oo minka xaggaada ka ahaatay bi aniga wax dhibood ii geysatay maanta oo waxaa weya inaan kaa tago oon suxbadaada ku nacana meeshana aynan oolin walaa manci diidmadayda diidmadayda aliidiida ay oynin aynan oolin dhah lixaqin xaq oo waajibin io waajiba li ani calayka korkaadana uusan meesha oolin wainii ana wa aniga sa'altuka waxaan ku weydiistay cindamaa goortii ifna aan ka baqnay anlaa nuqiima inaanan ogin xuduud alla xuduuda ilaahi ee waxaan ku weydiistay an takhlacanii inaad khuluc igu samayso khulca waxaa weeyaan gabadhii ay xoolo bixinayso ama meherkeeda ha noqdo ama xoolo kordheeriha lagu daro si ay madaxeeda u hesho oo wa aad baa mid muxuu ahaa kusoo noqosho aan lahayn eh, meherkeeda iyo eh, eh, nikaaxeeda aad iga dhigto minka xaggaada bitatliiqatin hal dalaaq bijamiici maali bijamiici maa shay dhammaantii oo lii aniga ii sugnaaday calayka korkaada aan ku lahay oo min sadaaqin mehera meherka aan kugu lahaa dhowr kunoo dollar aan kugu lahaa waxaan kaaga bedelanayaa madaxayga kow wa huwa meherkaasna kadaa wa kadaa diinaaran intaa iyo intaa oo shilin oo dahab weyaan ama fidla hadduu noqdo hadduu raba noqdo iyo dollar ha noqdo jiyaadan iyadoo caafimaad qabto oonan ceeb lahayn mahaaqiila ee waxaa weeyaan miisaaman oo miisaankeed intaas uu yahay wbikada wakada intaas intaas dinaaran oo dahaba jiyaadan ee muxuu ahaa caafimaad qabtoo wanaagsan mahaaqiila ee miisaankooda saas yahay dinaarka dahabka ah miisaan ilan dahab u ah dahab waaa laga hadla dinaar lagu sheeg waa dahab caadi ah dahabkiina wuxuu leeyahay miisaan leey marka danaariirta ayaa kala duwan soo ma ogdiin oo dinaar ashaami dinaar ciraaqi waaa laga marar qaar inay kala miisaan yihiina laga yaaba od mid miisaan weyn mid miisaankiina waa la sheegi acaytukaha waan ku siiyey intii meherka aan kugu lahaa intaan dambaba waan ku siiyey calaa daalika acaytukaha waan ku siiyey kuwaas dambe weeyaan calaa daalika arrinkaas aad ka dalbaday oo qulac ayaan kugu siiyey siwa maa fii sadaaqii sadaaqayga iyo meherkayga wixii ka soo haray yani iyadoo ay ku jirin waa meherkii waa gooni intaa kalena waa dheeri weeyaan o fafacalta waad samaysay ood yeeshay alladii kii sa'altuka aan ku weydiistay minhu xaggiisa inaad ikhulucda arrinka aan ku weydiistayna waad yeeshay waad ogolaatay faallaqtanii waad ii furtay taliiqatan furitaan baa'inatan laa rajcata fiiha noqosho aanan lahayn ayaad ifurtay kow bijamiici maa shay dhammaantii oo kaana ahaaday baqiya mid ii helay lii aniga calayka korkaada oo min sadaaqi oo bijamiici maa maal dhammaantii oo kaana ahaaday baqiya mid ihar lii aniga calayka korkaada oo min sadaaqii meherkayga almusamaa la magacaabay mablaquhu mablaqiisa fii hada alkitaab intuu yahay lagu magacaabay ayaan muxuu ahaa ayaad waxaa weeyaan igu furtay iyo wa bidanaaniiri iyo shilimaati dahabka ah, almusamaati fiihi lagu magacaabay siwa daalika meherka aanan ahayn oo dheeriga ahayd ayadna oo lisku daray labadaas xoola meherkii aan kugu lahaa iyo danaaniirta iyo dahabka goonidaaan ku xisaabay ayaan waxaa weyaan ayaad igu furtayo ood weliba furitaan aan noqosho lahayn aad igu furtay faqabiltu dalika waan aqbalay faqabiltu waan aqbalay dalika arrinka ayaan aqbalay minka xaggaada ayaan ka aqbalay mushaafahatan laka adiga oo waxaa weyaan aan wada hadal afka ah aan ku wada hadalnay cinda mukhaaabatika mushaafahatan hadlitaan laka adiga aan muxuu ahaa aan kuu sheegay mushaafahatan mushaafaha iyo mukaatabo wey mushaafaada qofka wixi afka ugu sheegta wa heshiis waxaa jira afka ah carabka ah iyo heshiis waxaa jira qoraal ah marka heshiis oo weliba afka ah oo laka adigaan kugula hadlay cinda mukhaatabatika markii ad ila hadashay iyaaya aniga bihi arrinkaas oo khulca iyo xoolaha aan ku wada hadlaynay heshiiska aan gaarnay ayaa waxaa weyaan aad igu furtay o mujaawabatan iyo jawaabitaan calaa qowlika qowlkaada aan ka jawaabay markii ay dhacaysay min qabli tasaadurina intaanan ku kala tegin can maniqina wada hadalkanaga daalika kaasa intaan ku kala tegin arinkii aad ii bandhigtay aan kuu bandhigay ood iga yeeshay oo anna muxuu ah, aan kaa yeelay oon isu jawaabaynay xilligaas iyo wixii aan ku heshiinay ayaad leedahay anigana furiin aan noqosho haba yaraatay lagu soo noqon aan lahayn ayaan leeyahay gabadha la soo istaagtay ayaa la qori weye abcan daatu ilayka dafactu waxaan kuu dhiibay oon ku siiyey ilayka adiga jamiica haadihi danaaniir shilimaadka dahabkao dhan farta ayaan kaa saaray almusamaa la magacaabay mawluqaha mawlaceeda iyo xoolaheeda fii hadal kitaaba kitaabkan iyo cadadkeeda alladii kaasoo khalactanii aad khuluc igu siisay calayha iyada muxuu ahaa ee korkeeda weeyaan waaye waafiyatan iyada oo waafi ah oo dhammaystiran siwa maa siwa maa fii sadaaqi meherkayga wixii ka soo haray ama intii ka soo hartay iyadoo ah sadaaq waa gooni isna fasirtu markaas haddii xaaladoo noocaa noqotay xoolahaad igala wareegtay tadliiqan igu dhufatay gabadha waxay leedahay fasirtu kadibna waxaan ahaaday baa'inatan mid bannaan jooga oo madaxeeda uu fiyoowi u furan yahay oo habay yaraatee nin qaba iyo nin ku noqon kara toona uusan jirin ayaan ahaaday leedahay minka xaggaada maalikatan weliba gacanta ku haysata liamri amarkayga iyo guurkayga bihada khulcan almawsuufi ee la tilmaamay amruhu amarkiisi fi hada kitab qoraalka lagu tilmaamay falaa sabiila wadda laka adig kuuma sugna calaya xaaska iga horaada hadiy oo kuu soo noqday baabkeeda iska hilmaam xagga iskaga tuur walaa muaalabata dalbitaan ood wax iga dalban karto doomana ma jirto iku noqosho ibaabkeeda walaa rajcata soo noqosho ma jirto qad qabadtu minka waan kaala wareegay jamiica maa shay dhammaantii ayaan kaala wareegay yajibu u waajibaa limili aniga oo kale waan kaala wareegay u waajiba maa dumtu intaan fii cidatin ciddo oo minka xaggaada ka ahaatay intaan ku suganahay wax alle xaq ahoo masruuf oon lahaan lahayna waan kaala wareegay oo habay yaraata waxaan kugule lama arko wa jamiica maa shay dhammaantiina waan kaala wareegay axtaaju ilayhi aan u baahdo bitamaamin bitamaami maa shay dhammaystirkii yajibu u waajaba lmualaqati haweenayda la alaaqay allatii taasoo takuunu ahaata fii mili xaali xaalkaygo kale calaa zawjiha ninkeeda ay ku yeelat alladii kaasoo yakuunu ahaada fii mili xaalika xaalkaada oo kale yacni labada qof oo sida anaga isu furnay isu furay xaqi u kala waajibi lahay oo dhan ani waan kaala wareegay adignood igala wareegtay wax xaq haba yaraatan isku leenahay intii adig ku waajibaysa qaadatay intii ani waajibaysan qaatay wabilaahi towfiiq kala guurnay ciddi geedi waa la kala guuray fashataana bayna mushariqin wa muqaribin nin muxuu ahaa bari u baxay iyo mid galbeed u baxay khalaas kala guureen la kala teg weeyaan waaya falam yabqa uma baaqi noqon liwaaxidin oo mid midna anaga naga mid ah qibala saaxibi saaxiibkii xaggiisa xaqun xaq uguma baaqi noqonin walaa dacwa dacwo sheegasho iyo sheegashana waxba uguma harsana walaa alibata wax uu dalban karana iyo dalbashana uma taalo fa kullu maa shay dhammaantii u iddaca uu sheegtay waaxidan oo mina labadeenna ka mid a ah ninkii naagti weeyaane qibala saaibi saaibkiis aggiis uu ka sheegto min xaqin xaqa oo min dacwan sheegasho ah iyo min alibatin iyo dalbasho biwajhin weji oo min wujuuh si kastaba ha ku dalbadee fa huwa sheegashadaas iyo dacwadaas iyo xaqaas iyo dalabkaas fii jamiici dacwaahu sheegasiiso dhan mubdilun waa baail waa mid baail wada ah baail weeyaan baail muxuu ahaa nin sheegana ayuu yahay weeyaan wa saaxibu saaxiibkiis ood ku sheeganay arrintaa ama ninka lagu sheegtay ama xaaskiisa lagu sheegtay ee hore min dalika ajmaca dhammaantii bariiun beri ayuu ka yahay kan sheegtayna baail ayuu sheegay kan lagu sheegtayna waa nin ah, beria ah weyaan waqad qabila wuxuu aqbalay kula waaxid mid alko mina anaga naga mid a kula maa aqara lahu wuxuu u qiray bihi isaga saaxibu saaxiibkiisana qabila wuu aqbalay wa kulu maa abra'ahu wuxuu ka beryeelay oo min xaggiisana oo mima wasifa lagu tilmaamay fi hada kitaab kitaabkan mushaafahatan hadal cinda mukhaaabati markuu la hadla iyahu isaga qabla tasaadurina marka intaanan kala tegin ka hore can maniqina hadalkanaga waftiraaqina kale tegitaankanaga can majlisina majliskeenna aan ku kala tagnay alladii kaasoo jara baynina dhexda naga maray fiihi isaga waxaa weeyaan nin qof walbuu aqbalay wax alle waxaan ku heshiinay oo qoraal ahaa oo dhawaaq ahaa kulli qof walbuu aqbalay ma garateen aqara waxaa qiray fulaanat heblaaya oo khulaca dalbatay loona sameeyey iyo fulaan hebel oo xoolihii yaraa iyo meherkii la wareegay oo asna ay ku dhacday islaan la-aan ay ku dhacday oo iskaabiloobay hadduu hal xaas lahaa hadduu mid muxuu ahaa haddii labada u lahaana eh, midoo kusoo haray marka waa kaas calcumuum tanna khulciga markuu dhaca iyadana saana loo qori kadibna koobina gabadhii afarta laga saary nuqul eh, nuqulna waa afarta laga saaray ninkii xaaladda markaa noocaad noqoto wadaadkii marka waxaa wey damac yargeli wuu soo ruclayni marka wuuu dhihi war wadaadaydi ii sheeka sheekh raalli usmayn baa kugu xihan wabilaahi atowfiiq hawshaas waa dhammaatay noqosha ma taallo muxuu ahaa baddaad allah kuu furo halkaasa xaalada ay noqonaysaa qodobka labaadna waxaan kaga dhacnay caqdigii oo khulciga ayaa halkaas kaga dhacnay qodob saddexaadaan gudbayna oo la yihahdo alkitaabatu kitaabada waxaa weeyaan xali ayaan qaybo ka mid soo marnay addoommo mutasaawiyeyn ah oo siman oo ayaga muxuu mukaatabadii sharikatu abdaanku galayaan soo marin xali mukaatabada marka macneed waxaa weeyaan addoon la leeyahay ood nin leeyahay ayaa wuxuu le noo dhegeyso ixsaan badanaad ii samaysay nin fiican oo khiyaaraad tahay addoonnimadaad inaad addoonsii ahaata muxuu aha ma rabo wa calayhi marka waxaan kaa rabaa lacag adiga toban kunoo shilin ama labaatan kunoo shilin soo xamaalo oo soo ororado bal lix sano gudahood ama shan sano gudahood ama lix bilood gudahood muddo intaasa ah. intaas muxuu ahay qayb qayb bishiiba intaas ka bixiyo marka intaad bixisana kadibna xuraad duurkaad ilaahay mar amaba isaga wuxuu le warniyo muddo badanaan ixsaan kuu samaynayo oo waxaa weyaan kuu shaqaynayay oo addoon ku ahaa inaad xorriyad aan helaan raba waxad yeeli intaas xoolaan ku raadinaya muddo hebelaan kugu raadinayay inta ayada marka ogolaasho isii oo mukaataba qoraal aan kala samaysanna marka mukaatab ninka loo yaqaan iga dhig asna wuu yeelay mukaatabada waa taas ayada ah loo qori waatan marka qaala allahu tacala laweyne wuxuu yidhi waaladiina addoommihii yabtaquuna dalbanayaan alkitaaba in mukaataba la siiyo oo heshiis inta lala gala lacag muxuu lagu heshiiyo muddo fulaan inay ku bixiyaan kadibna ay xoroobaan dalbadaan oo mimaa ka mida malakat e, malakat ay hanatay aymaanukum midigtiina ay hanatay oo addoommo idiin ah fakaatibuuhum mukaatabada ayada siiya in calimtum hadii aad ku ogsoontihin fiihim ayaga khayran wanaag haddii aad ku ogsoontihin xoolo noqotaya awood noqotaya ammaano noqotaya khayr haddii aad wanaag ka taqaanaan mukaatabada ha u diidina kadibna maxaa la qorya haadaa kanaytu kitaaban waa kitaab oo katabahu u qoray fulaanun ibnu fulaan ayaa qoray ninka qora marka ma taqaanaan ninka qora waxaa weeyaan ninkii addoonka lahaa ayaa qoraaqdi qori khulcigana marka hore ayaa qoray gabadhi ayaa qori soo saamahayn marka ninkii addoonka lahaa ayaa qori haadaa karaytu kitaaban waa kitaab iyo qoraal kataba uu qoray fulaan ibnu fulaan fii sixati minhu isagoo caafimaad qaba wa jawaazi amrin amarkiisana uu soconi lifataahu addoonkiisa annuubiyi ee nuubiga ahaa addoonka mar wuxuu noqon karaa ruumi adonku wuxuu noqon karaa carabi adonku wuxuu noqon karaa muxua siqili adonku wuxuu noqon karaa muxuu aha waa kada yacni addoonka waa tusaale ahaan addoonkii nuubiga ahaa oo kale waaya addoonna midab kuma xirno diinna kuma xirno la socda addoonka qurayshi ayaa addoon noqon kara nin quraysha ah oo reer bani cabdilmualiba ah, haddii gaalahi muslimiinta ay dagaalamaan oo saf gaalada ka soo oo kadibna dhab lasoo siiyo oo lasoo qabta addoon noqonaya saa la socda lakiin annaga waa taqaanaano addoonku waa in muxuua qofka suuradiis ay nooca u taallo midabkiisu saa u yeela timiisaa saa u yeelaan kadibna shabad la yihahdo addoon ayaa dhab lagu siin saa maaha waa ulmi maa bacdu ulmi ulmi aan ulmi ka dambaynin waa oo qiyaamana ilahi subxana wa tacala inoga dhaafaan rajaynayna dambi weydiisasho badan iyo toobakeen badanna ummadda loogu baahan yahy waaya <clears throat> hada kanaytu kitaaba kitaab katabahu fulanu ibnu fulan uu qoray fii sixati minhu isagoo caafimaad qabay wajawaazi amrin amarkiisu soconi lifataahu addoonkiis anuubiy ee nuubiga aladi kaas isuma loo yaqaano fulan fulana loo yaqaano wa huwa isagana adoonkaas yowmaidin maalinta yada fii mulkihi milkigiisu ku sugay waayadii gacantiisa ku jira addoonka isaga oo nuubiga ah ninka isaga oo waraaqda qoro hebel ah gacantiisa ku jira isaga ayaana muxuu ahaa addoon u yahay wuxuu qorayaa inii aniga kaatabtuka mukaatabo ayaan ku sameeyey oo heshiis waxaan kula galay inaad xoolo bixiso aad ku xorowda calaa alaaثati aalaafi dirhamin saddex kun oo dirham wudxin eefiyow jiyaadin un wanaagsan wasna sabcati sabcatin todoba miqaal miisaankeeda muxuuah dirham kasta u yahay munajamatan xaal ay tahay mid waxaa weeyaan laguu taanataanay amaba laguu tafaariqeey lagu yaryareeyey calayka adiga sita siniin lix sana mutawaaliyaatin ay xiriirto ayaa loo kala qaybinayaa saddex tukun marka maxay noqonaysa sanadkiiba an boqolay noqoni o awaluhaa bilowgeeda iyo xiliga ay mxuu bixinta ay bilowmaysa mustahalla shahri kada bilhebel bilowgeeda oo min sanati kada sanad hebel ah ay ka bilaabanaysaa calaa an tadfaca inaad dhiibto ood isiiso ilaya aniga hada almaala xoolahan iyo maalkaas almusamaa la magacaabo mablaquhu tiradiisa fii hada alkitaabi kitaabkan iyo qoraalkan fii nujuumiha tafaariikhdeedii iyo taanataanaynteedii iyo qaybinteedii anta adiga xurun biha ayada ayaad ur ku tahay marka ayada urbaad ku tahay weyaan laka adiga iyo waxaa kuu sugnaaday marka maa lilaxraari dadka xurta waxay leeyihin ayaad leedo aqa alayka korkaada waa aday maa alayhim w korkooda ahaaday xur baad noqonaysaa fain ahlalta haddii aad dhinto ood guubiyeesha shayan shay oo minhu heshiiska ka mid ah iyo xoolihii can maxilihi makaana xalaalowgiisa oo lixdii haddii aad kadib mariso baalat ilkitaabatu kitaabadii aan ku heshiinay burtay kama jiraan wa kunta waxaad ahaataa raqiiqan addoon laa kitaabata kitaaba laka adig kuuma sugno addoon caadi aad kusoo noqon oo qin loo yaqaano waqad qabiltu waan aqbalay mukaatabatamukaatabataka mukaatabadaadii calayhi korkiisa cala shuruudi shuruudi almawsuufati ee lagu tilmaamay fii hada alkitaabi qabla tasaadurina intaanan kala tegin can mantiqina wadahadalkanaga waiftiraqina kalitaankanagi can majlisina majliskeenni alladii kaasoo jara e, maray amaba dareeray baynana dhexdanaga oo dhacay daalika arrinkaas fiihi isagoo gudihiisa saas ayuu leeyahay waqad qabiltu mukaatabataka ninka dhaha ma taqaanaan waxaa dhihi alcabdunuubi ayaa dhihi sidoo kale waxaa weeyaan isna waa noqon karaa waxaa labadaba inay noqdaana dhib ma aqara waxaa arrinkaa qiray fulaanu fulaan hebel oo addoonka lahaa oo maalig ahaa iyo fulaan hebel oo addoonka ahaa oo waxaa weyaan mukaatabada aqbalay labadayb waa qireen taana saas ayaa muxuu ahaa midaan laakiin maanta magacanan ku hayna ya midaan gacan laguma hayo ka socdo marka kadibna waxaan u gudbaynaa baabu tadbiir baabun amaba tadbiirun dibdhigid dabara cabdahu addoonkiisa ayuu dib u dhigay si u tadbiirinaya wuxuu tadbiirinayaa addoonkii ninkan ayuu uu leeyahay kadibna wuxuu le nin yahow aniga waa yeel waxaan ahay sagaashan jir ah ama xanuun hebel ayaan qaba amaba qof dhimana ilahay baa ogson addoon yaho a addoonka inuu canug yar wiil yar inuu yaha laga yaaba inuu dhaho marka niu dhegeyso qof horeyna mid weynaanna looma degdego yaraanna looma jooga la socda waad ogsoon dinta ayadaa intaad nin oday ah ama nin xanuunsan uu muxuu ahaa jooga dhalinyaro badan maay muxuu ahaa ay duuleen ay haadeen ya mararka qaar moog dhallinyarada waxyaabaha ay u badboodayaan oo ay balada ugu dhacayaan oo loo kari layahay wuxuu isleeyahy aggeed joogtaa adiga ayna anta adiga waxaa wey weli lisa horta afartan i konton gaarba kadib markaasa ah, marka aad cibaado iyo baabkeeda iska baashaal adduunka horta si fiican u mar saasuu dhihi ma ogsoona malakumowdkii inuu xataa odaygan waayeelka oo sagaashan kor ugu dhaafay inuu asaga kaga dhow yahay ma ogsoona yani qof dhallinyaro ah oo qosli oo bodboodi oo baashaali kafantiisan la diyaariyey oy taallo oy xataa waxaa laga yaabaa la soo talay oy talanta oy taallo oo meeshii kafanta aybu taallo tan u soo horaysa ay taasna wuxuu leeyahay ah, boqol sannood ama konton sannood ama lixdan sannood ama haakada yays ogsoon tadbiir tadbiirka maxaa wey waxaa weeyaan qofka addoonka lahaa ayaa wuxuu eh, addoonkiisii ayaa wuxuu le maalinta aniga aan dhinto xurbaad geeridayda geeridii muxuu waa laba qof ay sugi tadbiir geeridayda waxaa weeyaan markaa dhinta xurbaata ayuu dhihi kadibna qofkii asaga wuxuu qori haadaa karayto kitaaba waa kitaab oo katabahu u qoray ama qoraal iyo documenti fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan ayaa qoray lifataahu wiilkiisii iyo addoonkiisii asaqiliyu ee reer saqili ahaa saqilile waaa waxaa weeyaan waa jasiirad ku taalo morocco iyo meeshaan sbain waxaan filaya jasiiradahan hadda ay qolyahan ku dhegan yihiin oo <clears throat> sbainka ay xoog ku haystaan inay taan u marayna wallahu aclam ha la hubiyo marka laakiin waa jasiirad baddaas mediteraneanka ah ku taallo alkhabaas ee khubsiga ka shaqaynaya rootilahay foornahay waxaas ninka yaqaana weeyaan atabakh ee cuno karigiska ahaa khubsiga iyo foornaha iyo cuno karinta iyo ninka yaqaana weeyaan alladii kaasoo isma loo yaqaano waa waa miaal la socdaya marka qofka ad waaad makaanic addunya makaanika la dhihi aduu yani nin walba shaqad u hay ayaa marka loo qoriy yusama fulaanan fulaan lagu magacaabo wa huwa isaga yowma idin maalinta idi fii mulkihi milkigiisa wayadii gacantiisa ku jira inii aniga wuxuu dhihi marka ninkii maalig ahaa inii aniga dabartuka waxaan dib kugu dhigay liwajhi illaahi wajiga ilahi caza wajal wa rajaa'i hawaabii hawaabtiis anoo rajayni fa anta adiga xurun xur baa tahay bacda mowti markaan dhinti kadib adi xor baa tahay addoonnimo kuma taallo laa sabiila jid liaxadin qof uma sugna calayka korkaada bacda wafaati markaa dhinta kadib ilaa sabiila alwalaa qaraabanimada xuraynta ku timaada jidkeeda mooyane walaaga waxaa la yihahdaa qofaad xurayni markaad xuraysa qaraabanimo si ayaad ku yeelani ood nicmadii iyo ixsaankii aad ugu samays inaad xurayso ood xuriyaddii u soo celiso aad ku heshay ood ilahay kugu siiy subxana watacaala oo qaraabanimo ah oo idinka dhexayni isaga iyo isag iyo adagi qaraabanimo coosan idinka dhexayni waaya ilaa ilaa sabiila alwalaa jidka qaraabanimada ku timaada xunaynta mooyane fainahu walaagaas lii aniga ayuu ii sugnaaday ilahay baa isii iyo walii caqibii iyo cirabtayda oo min bacdii an dambeeyo walaagaas muxuu faaideynaa wuxuu faa'ideynaa ninka addoonkaa haddii addoonka ahaan jira oo ood xuraysa adiga haddii amar alla u dhinto oo cid dhaxasho la waaya casaba noqdeena iyo asxaabufuruud eh, noqdeena haddii la waayo iyo xataa ulilaam cidda ulilaamka qabta haddii la waayo adiga ayaa marka ah, xaq u yeelani ulilaamka xataa waxaa ka horeeya walaaga ka horeeya w walaaga ka horeya marka nusro iyo qaraabanimo iyo xigtanimo iyo wax noocaasa ah ayaa idinka dhexayna ood ilaahay subxana wa tacaala qofkan ku siiyey ixsaanka qofkan addoonka ahaa oon madaxiisa iyo maamulkiisa aan haysanin loo soo celiyey aday u soo celisay nicmadaas ku mudanaysaa isagana dee qaraabanimo kugu yeelanaya walaaga saas weyaan waaya walicaqibi ciribtaydo min bacdi aniga dambaysa walaagi waa laga dhaxla qofkii adi haddii aad uh, qofka xuray soo dhimato walaagi waxaad u wareegayaa ciddii casabada ku ahayd ama cidd adiga ku dhexlaysay qaraabanimada way sii socon weyaan aqara waxaa qiray arrinka isaga ah ibnu fulaan ayaa qiray bijamiici maa fii hada alkitaabi qoraalkan wixii ku sugan dhammaan tood dawcan isagoo muxuu ahaa isaga qiraal ah oo haba yaraata cid qasabtay aynay jirin fii sixatin caafimaad oo minhu xaggiisa ka aday wa jawaazi amrin arrinkiisoo filo oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyadoo uu ku sugan yahay bacda an quri'a marka lagu dul akhriya daalika qoraalkaas heshiiskaas bacda an quri'a marka lagu dul akhriya daalika arrinkaas kulluhu dhammaantii calayhi korkiisa bimaxdarin min ashuhuudi shuhuud iyo markhaati joogitaankeed fii ahay almusamayni la magacaabay fiihi caqdiga lagu magacaabay hebel hebela markhaatiyaas oo lama qoray iyadoo markhaatida joogta fa aqara qiray cindahum agtooda annahu isaga qad samicahu inuu maqlay addoonkaas aw faahimahu uu fahmay aw carafahu u gartay wa ashhad allaha alla weyne uu markhaatigeliyey calaa daalika arrinkaas oo fa aqara cindahum wuu qiray annahu isaga qad samicahu inuu maqlay aw fahima uu fahmay qofkaas kee qofka mudabirka tadbiirka samaynaya aw carafa uu gartay aw ashhad allaha allaweyne ya washhad allah allaweyne u marqaatigeliyey caleyhi korkiisa wa kafaa waxaa ku filan bilah alweyne shahiida marqaatinimoe uma kadibna man uu marqaatigeliyey xadarahu soo xaadiro min ashuhuudi marqaati caleyhi arrinkaas ayaa muxuu ahaa uu marqaatigeliyey aqara waxaa qiray fulaanu hebel asiqiliy ee jasiirada saqili ka jooday asaqiliy ow saqiliy saqaliy maxaa idiin qoran sheekh eh, nuur ya saqa labadama kor dhaban yihin asaqaliyu aلطabakh ee muxuu ahaa eh, cunakaryaha fii sixatin caafimaad oo min caqlihi iyo wa jirkiisa ana jamiica maa fii hada اkitaabi kitaabkan wxuu kusugan oo dhan xaqun wa xaq calaa maa shay ayuu xaq yahay sumiya eh, la magacaabay oo wasifa fiihi lagu sifeeyey waa xaq labada marka waa isku raaceen meeshan dambe marka uu leeyahay waa fa aqara cindahum annahu hadalkaas labadaba waa suuragal inuu siqiligi len waa suuragal inuu ninkii maaligi len waa suuragal laakiin haaliban waxay u dhowdahay inuu maaligi le wallahu aclam cidqun xurayn waa qodobka cashirkeena caawo dambe insha allah tabaaraka wa tacala usbuucanna inuu dambeey laga yaabo cidqun caqdi iyo heshiis cidqi ale waa ku kadeedanay si aanu caqdi u qorayni cid loo qoraana meesha ma muuqata waa un muxuu ahaa moogta haddii wax la qoro oo markii wa la qorqoro oo waahaba la cabiyo waa taqaanaan meesha noocama meel ay ku heshiyeen xogahoo dufin ayaa jiri jira mogta marka dhowr habeen ayaa waxaa wadnaa caqdi aana dufin lahayn sheenurahay ma fi shay ma fi shay ah, alxamdu lilah alxamdu lilah jamiicana jamiicana nacam haheey su-aashaas waa su-aal fiican ninkan waa muslim gaalu ahaa gaaladii muslimiinta isku qaadqaaday in saxa tacbiir si xaq bay iskugu qaadqaadeen kadibna gaaladii addoona laga soo qabsaday addoonkii markii oo muxuu ahaa la addoonsaday ayuu muslimay addoonnimada ma ka baxaya jawaabta maxay noqonaysaa khiyaari ma kama baxay sheekh kama baxaya laakiin shareecadeenna islaamka waxayna fartay in addoommaha la xurayo haddii aad dihaar samayso ood xaaskaada ku tirahda anti calaya ka dahri ummi fataxiru raqabati mumina xuray haddii aad daalato xuray haddii aad xajkii muxuu ahaa awla mucayan la timaado xuray iyo haddii aad ramadaankii aad xaaskaagii aad adoo sooman aad wamaa ilaa daalika xuray jidad marka waxaa loo furay tobannaan ah oo marka lagu xuray waxba soo mahar ayaan marka laakiin adoon wuu ahaanaya lidaalika qofka nabigeena sal slm waxyaabaha uu sheegay oo ajaibta waxaa ka mid a ah, qof addoon qofku xureeyo inuu ilaahay subxaana watacaala ximin ximin naarta ugu xoreynaya timihiisiyaa timaada naarta looga xoreynaya oo ciddadiisa ciddadaadiya naarta looga xoreynaya oo gacantiisiya gacantaada xataa farjigii qofka ayaa farjigii farjigaaga looga xoreynaya naarti marka waxaa weeyaan addoonnimada in laga saaro waa matlab shareecada iyo maqaasida sharecada ka midta laakiin adoon ahaan wuu ahanaya weyaan cidqun waa caqdi oo cidqi xurayn la qori qof baa la xurayn rabaa caqdiga heshiiska la qoray iyuu baabkan u baab yahay waana baabka kontonaad una dambeeya insha allah tabarak wa tacala cashirkeena caawa haadaa kanayto waa kitaabun qoraal kataba uu qoray fulaan ibnu fulaan hebel oo ina fulaan ayaa qoray tawcan isagoo waxaa weeyaan cid qasabta ayna jirin oo maqsuudka ah arrinka asaga fii sixatin minhu caafimaad xaggiis ka ahday iyada oo muxuu ahaa uu ku sugan yahay iyo wa jawaazi amrin arrinkiisna uu fuli wadalika arrinkaas ah, markuu qorana ama xilligaana fii shahri kada waa bilheblaay min sanati kada sanad heblaaye ah ama sanad hebel ah lifataahu addoonkiisa aruumiyi ee rumaanka ahaa mujadan ayuu qoraya kii hore saqili ayuu ahaa magaalada loo nisbay kana rumaanka caadiga ayaa laga soo qabsaday alladii kaas yusama mxuu ahaa la yidhaahdo ama loo yaqaano fulaanan la yidhaahdo wa huwa addoonkaasna yowmaidin fii milkihi ninkii hore oo hebel in hebel lahaa milkiisa ayuu ku sugan yahay wayaddii gacantiisa isaga ayaa hantay weyaan kadibna inii aniga waxaa dhihi sayidkii inii aniga actaqtuka waan ku xureeyey taqaruban ila allah alla caza wajalla u dhowaanshahan u dhowaana darteed ayaana kuu xureeyey wabtiqaa'an dalbid an dalba lijaziili hawaabihi alla weyne weyninkeeda oo hadda aan qayb ka sheekayno naarta in qofka lagu xihayna ximin ximin xataa farjigii anoo dalbaa weyaan cian actaqtu kuaan ku xure ciqan xunayn battan ee go-on oo ka noqosho aanan lahayn laa manawiyata fiihi ku noqosho meesha ayna ku jirin walaa rajcata lii noqosho iima sugnaanin calayka korkaada haba yaraatay kusoo noqoshona meesha ma taallo weyaan fa anta adiga xurun xur ayaad u tahay liwajhi illaahi wajiga alla caza wajal wadaari alaakhira ay daarta aakhira darteed ayaad xur u tahay laa sabiila wadali ani iima sugna walaa liaxadin qof calay korkaadana wadda lagugu soo coshado addoon lagaaga dhiga anigana iima sugna qof muxuu ahaa kalena uma sugna ila alwalaa walaagii aan sheegna oo qaraabanimadii xuraynta ku imaanaysay ma oyane fa innahu walaagaas lii anuu ii sugnaaday iyo wali casabatii qaraabadayda oo min bacdi aniga dambayso oo waxaa weye gala ayuu u sugnaaday caqdigaasa marka waa caqdigii markaad qofka xuraynaysa hadhowtee marka addoonkii aan ku noqsado xogo intaad yara baahato ama cid ku yara xamaash adaweyda ama cid ku adeegta adaweyda ama addoonkii waxaa weeyaan ad ku soo boodoo tirada marka muxuu ahaa addoonkaygaad ahaa maya war aqdiga lagu hordhigi raallilah subayna kugu xihan warkaad waa dhammaaday nacam sheekh nuur itaaliya hadda laakiin siqiliyadaas horaan maqrib alcarab maqrib ay ahayd ah, fi saabiq naam ha soo baxda beriga hore hadda hadda alaan alaan waa talyaani ha ahaato laakiin horaan hadda waxaad qortaa intaad u noqoto muxuu ahaa dakhiilat اlcuqbaga laftirkiisa ama aad fiiriso shuraaxda markaad alcabdi siqili ay leeyihiin bal fiiri waa suuragal horta siqiliyada hatabcan qaxootiga soomaalida waa isku shubaan meela hadda laguba haaya <laughs> ay ka mid tahay laakiin yay hoos imaan jirtay berigii hore ah. hada wاllah aعlam w sal ا sl abd rasul msطفى